allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma qala alimaam abu cabdillahi moxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim albukhari raximah llahu tacaala baabu nafaqat rajuli calaa ahlihi wuxuu ku saabsan yahay nafaqat rajul ninka nafaqadiisa calaa ahlihi ehelkiisa uu nafaqeeyo nafaqaduna keliha cuntada ma ahee waxaa soo gelayaa wixii la cunaayey iyo wixii la cabaayey iyo meeshii la seexanayey iyo wixii la xiranayay intaba nafaqaa la isku dhahaa oo ninka waxaa laga rabo o dhan waa arrimahaas oo dhan weeyaan maskankii iyo maakalkii iyo mashrabkii iyo malbaskii intaba waa laga rabaa <clears throat> waa waajib ilaahay dul saaray oo ragga laga rabo wey haddii marka waajibkaasi uu niyad wanaagsan la imaado iyo alla rajo uu ka rajeynayo ajir iyo thawaab inuu ka siiyo thawaab iyo ajir buu ka helayaa acmaashuna mar walbaba waxay la socotaa niyada xataa wax mubaaxa oo hurdada iyo cuntada iyo waxyaalaha mubaaxaadka ah hadday niyad wanaagsan la socoto ood u niyooto inay noqdaan wasiila ila daacaat daacada ilaahay inaad ku gaadho ood ku xoogeysato waxay isku bedeleysaa daaco iyo ajir iyo fawaab baad keenaysaa liana alwasaa laha xukmu maqaasid hadba wasaaishu waxay ku xidhan tahay niyadda iyo qasadka aada leedahay ayay la socotaa qaala xadathana xajaaj qala xadathana xamaad ibnu زaydi can ayuba can abi qilaabata can abi asma can thawban can الnabiyi salى اllahu alayh walih waslama qaal ina min ina min afdali dinaari dinaarka ugu fadli badan badanoo anfaqahu rajulu ninka uu nafaqeeyo calaa ciyaarihi kaainun calaa ciyaarihi yani kaainun ala dinaarun calaa ciyaarihi caruurtiisa uu ku nafaqeeyo wey <clears throat> wuxuu ninka qofka bixiya waxaa ugu khayr badan oo ugu fadli badan dinaarun anfaqahu calaa ciyaalihi caruurtiisa wax uu ku nafaqeeyo ku bixiyo ciyaalkan waxaa soo galaya xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo wax allaal waxay ehelahay mas-uulka ahaa way soo wada gelayaan wa dinaarun iyo dinaar anfaqahu uu ku bixiyey calaa asxaabihi asxaabtiisa la socotaa fii sabiili illahi jidka ilaahay oo dadka mujaahidiinta ee asxaabtiisa ee la socotee la halgamaysa waxa uu siiyo oo ku nafaqeeyana ayaduna min afdali alacmaal bay kamid tahay acmaasha ugu fadli badan wa dinaaru weeye midka saddexaad anfaqahu uu qofka ku bixiyo calaa daabatihi daabadiisi fii sabiilillahi u adeegsanayay hadday faras noqoto iyo hadday gaadiid kale noqoto iyo dabaabaadkii iyo uu jidka ilaahay iyo jihaadka uu kula dagaalamayo gaalada wixi uu ku bixiyo ama hagaajina ama batroola ama iskuduberid arrimahaas oo dhan ba ayaguna waa min afdali dinaar dinaarka ugu fadli badan buu kamid yahay qaala abu qilaaba abu qilaabata aljarmi wuxuu leeyahay araawi can abi asma ka warinaya wa bada'a bilciyaali wuxuu nabiga ka bilaabay waxyaalihii muhimka ahaa ee qofka ajir iyo thawaab laga siinayay wuxuu ku bixinayaa caruurtiisa oo waa waajib cayni ah waajibka caynigaana ka horeeya alwujuub alkifaayaat alwujuub alkifaayi iyo waajib cayni hadday isqabsadaan fardulcaynka la hormarin wa ayu rajul mid lanahu wada aljihaad fi sabiili llahi wa lkifaaya ilaa fi xaalaad la sheego oo gaara mooyeene xaalaad buu noqdaa fardulcayn haddii cadowgii ay muslimiinta qabsadaan oo meeshaa joogtaba la qabsado marka qof walbaba way ku caynoobeysaa inuu dhaqaaqo inta tabartiisa imaamkii muslimiinta madaxda u ahaa hadduu dhaqo baxa iyadana waa inay baxaan waida istunfirtum fanfiru in la baxo marka fardulcayn buu noqonaya laakiin camuuman waxa weeyaan waxay xaaladahaas laga soo reeb aan ahayn waa fardukifaaya ama nafaqada caruurta fardulcayn wey kee la hormarin haddii fardulcayn iyo fardukifaaya isqabtaan fardulcaynka la hormari wabadaa bilciyaal waa saas waayu rajulin ninkii waayu rajulin acdamu ajran min rajulin ayu rajulin ninkeeba acdamu ka weyn ajran min xagga ajirka min rajulin nin yunfiqu nafaqeyn calaa ciyaalin sigaar caruur yar yar xataa yugniyahum allahu caza wajal ilaahay ka deeqo oo iyaga ay noqdaan dad wax qabsan karo isku kaaftoon oo isku filaado shaqaysan karo ilahay ka noqdaan qofka nafaqeynayo yaa ka ajir badan buu lehay abu qilaaba wax ka ajir badan male nabigaaba uhoreysiyey sala allahu alay wasalam nafaqada annafaqa calaa cala alciyaal ciyaalkaasna siqaarkaas yaryarka ah shardi ma aha ee haddii waaweyn yihiin ilmahaada oo weyn oo aan nafaqo iyo meella ku xidhneyn oo iska baahan isaguna nafaqadiisa korkaada weyaan korkaada weeyaan walidalika zakada aan la siinaynin usuul iyo furuuc nafaqaadkii kale ee waajibka ahaabay isku leeyihiin zake marka lagu difaaci maayo qof ku kuweydinayo kuwa carruurteeda wax ma siin kara hooyada wax ma siin kara aba marka in hadhow zakada un lagu difaacdo oo la yihaahdo adigu zakadan ku siini oo biilkii iyo masruufkii iyo nafaqaadkii waajibka ahaa gaashaan looga dhigta zakadii taas ayaa marka laga baqaaya lama ogolo mar walbaba sadaqadaas inay socoto nafaqadaas socoto oo ehelkii iyo wixii xuquuqaha lagula adbixisa laraba oda zaka ku xidhin ama zakada dadkii kale iyo asnaafti kale askare xadiidkan waa xadiid saxiixa oo muslima fi saxiixi buu kusoo saaray qaala xadathana xajaaj qaala xadathana shucba qaala akhbaranii cadiy bnu thaabit qaala samictu cabdallahi bnu yaziid yuxadidu can abi mascuud albadri abi mascuud albadri cuqba radia allahu canhu can nabiyi nabiga alayh salaam buu ka wariyay qaala nabigu wuxuu yihi man anfaqa nafaqatan ninkii bixiya nafaqo calaa ahli reerkiisii eheligaas caama oo carruurta yaryareed iyo xaaskaadi iyo wixii o dhanba wahuwa yaxtasibu asagoo ajir gurubsanaya kaana lahu sadaqa sadaqay u noqonaysaa marka wahuwa yaxtasibu haadaas inama alacmaalu binniyaad weeyaan oo camal kasta oo cibaado iyo qurbo iyo dhawaasho alle lagu dhawaado waa inay niyad iyo ikhlaas iyo la socoto ilaahay ajir laga laga dalbaayo subxaana wa tacaala waa xadiis saxiixa musanifka saxiixa kusoo saaray muslimna kusoo saaray sawra qala raximah llahu xadathana hishaam bnu camaar qala xadathana lwaliid qala xadathana abu rafic ismaaciil bn raficin qala xadathana moxamed bn munkadirin can jaabirin qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuul allahu cindii dinaarun dinaar dahabaan haystaa oo inaan sadaqaystaan rabaa qaala nabigu wuxuu yihi anfiquu calaa nafsika naftaada ku bixi ibda binafsika soo aroortay wixii markaa aad haysato horta naftaada ku bilow wixii dheeraad aad markaas alawal falawal alaham falmuhim say kala horreeyaan dana yaa loo bixinaya wixii nafaqaadka kaa kaaga baahnaa qaalo cindii aakharu mid kalaan hayaa shilin kale qaala anfiqu calaa khaadimika khaadimkaadi o qaala calaa waladika ilmahaada caruurta ku bilow qaala cindii aakharu mid kalan haya qaala dachu ku dejiy oo bixi fi sabiili illahi waddada ilahay ku bixi wahuwa akhasuhaa iyo adnaaha wa aqrabuhaa midka ugu hooseeya weeyaan oo marka tartiibkaa kaa laga soo tago kaa laga soo tago kana marka ayaa noqonaya martabada u danbaysa saxiixu ligayri wey xadiidka ismaaciil bn raafic alansari waa daciif lakin xadiidka dariiq kale u leeyahay saxa min xadiid abi hurayra binaxwihi waana soo maray mid u eg hadda mar dhow qala xadathana mحamed ibn yusuf alfiryaabi qala xadathana sufyaan an musaaxib ibn zufari an mujaahid ibn jabrin radi allahu canhu taabici wey can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala اllahu alيه waslama qaal arbacatu dananiira afar dinaar oo qofka inuu bixiyo uu rabo su u tartiibin lahaa buu ka hadlaya loo kala horeeya loo kala leeyahay arbacatu dananiira afar dinaar bal qabso dinaaran dinaar qabso acdaytahu aad ku bixiso miskiinan miskiin aad siiso wa dinaaran iyo dinaar acdaytahu aada siiso fii raqabatin addoon xoreynteed oo addoon baad soo gaday waad xoreysay ama mid mukaatab ahay oo lalahaabaad wii laga rabay wixii laga rabay oo xornimadiisa lagu xiray yaad ku bixisay maxbuuskiina waa soo galayaa isaguna xabisnaa <clears throat> haddaan hadda addoon ba lahaynin dadka xabiska ku jira ee la haysto way soo galayaan wa dinaaran iyo dinaar anfaqta waad ku bixisa fii sabiili illahi ilahay jidkiisa iyo jihaadka iyo koryeelida islaamka wa dinaaran iyo dinaar anfaqta waad ku bixisa calaa ahlika reerkaada afdaluhaa afartaa midka ugu fadli badan aladi waa dinaarka iyo shilinka anfaqta waad ku bixisa calaa ahlika reerkaada kaasaa ugu fadli badan buu nabigu sala allahu aleyh waali wasalam xadiid saxiixa wey marka ahamiyada ay leedahay reerkaada iyo ciddaada iyo masruufkooda iyo biilkooda iyo ajirka iyo thawaabka laga helayo iyo waajibka qofka uu gudan intuu leeyahay fiiri baaban wuxuu ku saabsan yahay yuujaru fi kuli shay wax kasta qofka waa laga ajirsiin xata luqma afgelis yarfacuha uu ukor yeelayo ilaa fi imraatihi xaaskiisa afkeeda fi fami imraatika ayaa soo arortay yani qofka islaantiisa cinda almudaacaba walmulaacaba ciyaarta iyo marka ay iska yar kaftam ama sheekaysanayaan hataa wuxuu afka ugeliyo oo inta badan iska shahwi iyo mubaax iyo arrimo noocaas oo kale aho aan cibaado maxdi ahayn laakiin haddii oo yimaado niyad wanaag iyo inuu nafaqadaasi xaaskiisa siinaayo iyo mucaashirada wanaagsan ee wacaashiruhuna bilmacruufi uu gudanayo niyadaasi waxay gaadhsiinaysaa shahwe iyo mubaax intay kor oga qaaday daaciya cibaado ka dhigi ajri hawaan buuna ka heli qofki qaala xadathana abu lyamaan alxakam qaala xadathana shucayb bn abi xamza an zuhriy qaal xadathani caamir bnu sacdin can sacd bin abi waqaas anahu ahbarahu ana nabiya sala allahu alay wasalam nabiga alayh salam qaala lisacd wuxuu ku yihi sacd bin abi waqaas azuhri radia allahu canhu min alcasharati almubashariina fi ljana buu kamid ahaye wuxuu ku yihi inaka adigu sacadow isagoo xanuunsan buu maka kusoo booqday oo markaasuu deena calaa calay oo yii meeshaan ka hijrooday miyaan haddana ku dhiman nabi allah hadaladii markaa budaa ooda socday hadaladii waxaa kamid ah qodobkan ayaa kamid ahaa oo nabiga sala allahu alay wasalam uu xasilooni iyo itminaan iyo rajogelin ayuu u ugeliyey inuu markaa uu ilaahay ka kicin doono xanuunkan oo u bogsan doono oo dad badan oo muslimiina ay ku intifaaci doonaan xooggiisa iyo xigmadiisa iyo xeeladiisa dagaalka in badan oo gaalaana ay maaragtay dhibaato iyo jab kasoo gaari doono wixii nafaqa iyo khayr oo intaa uu noolya u bixinaya jilbu ka helaya qaala lisacd innaka lan tunfiqa nafaqatan markii uu wasiyadii iyo dardaarma xoolayga niskood iyo ma ulutheyn iyo markii dambe nabiga aleyh salaatu wasalaam ciddaada waxaad siinaysa carruurtaada uga tegaysa xataa waa ajir baa la yihi inaka adiga lan tufiqa nafaqatan nafaqa ma bixiisi tabtaqiya aad dalbaysa bihaa nafaqadaasi wajhallah ilaahay wejigiisa yani alla dartii iyo ikhlaas iyo allah inuu ajirkaa siiyo ilaa ujirta biha ajir baa lagaa siinayaa xataa maa tajcalu waxaad yeelaysaba allah ka dhigo fii fami imraatika islaantaada iyo xaaskaada afkeeda waxaad geliso nafaqada caamka waa loola jeedaa ma ahe markaa labada qof ay isqabtay ee xaaskii iyo ninkiis ku ah. mararka qaar oo waxaa jirta ay arrimaha xoogow yar sameynayaan ay yan isku furfurmayaan oo ay wax isasiisiin karaan oo waxyaalaas oo dhan ilah waa ubaneeyey waa ubaneeyey waa mucaasharo wanaagsan iyo in xoogow farax xaggii xaggaba laisdhaafsado arrin fiican weeyaan waana arrin shareecadeenu ay ogashahay oo hadda dadka maaragtay reer galbeedka iyo wamaa adraaka ma reer galbeed iyo waxaa ku ta'afuray iyo waxaa hadda waxyaalo noocaasoo kale ay daneeyaan o magacyo ubixiyaan oo gabadha iyo wiilka inay maaratay mudaacabo iyo kada iyo waa waxaa shareecadeena ogol nabigeena sala allahu aleyh waalih wasalam iyo xaasaskiisii iyo mucaamaladii dhexmari jirtay iyo mudaacabadii iyo kaftankii iyo misaaxii iyo wax isku wax isku dhiibidii iyo qaababka uu nabiga ka sheekeeyey alayh salaam waad garanaysaa xadiidka ibnu zarci baad garan intuu ka sheekeeyey nabiga sala allahu aleh wasalam iyo qisadii markii dambena uu ku khatibay ana laki mithla abi zarca liumi zarc oo kalaan ku ahay buu nabi sala allah aleh wasalam marka waxyaalahaas sharciga u ogolyahay waxayna soo gelaysaa wacaashiruhuna fi lmacruuf wacaashiruhuna bilmacruuf macruufkii bay soo geli wanaagsan wanaaggii iyo in xusn eh, dabeeco wanaagsan iyo lagula dhaqmo baabu ducaai idaa baqiya thuluthu leyl adducaa in la ducaysto la alla bariyo idaa baqiya markuu ka hadho min alleyli habeenka thuluthuleyl habeenka thuludkiisa markuu hadho oo thuluthayn ay tagto oo sideed saac meelahaas waxay ka dambeeyo weeyaane saacaddaasi waa saacad qaali ah waa xilli qaali ah waa xilli qiimo badan waa xilli xadiidkan saad ku arkaysaba saddex shay uu ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa uu bandhigayo saddexduba qiimo gal ahoo nasiib qof lahon ilahay waafajiyo subxaana xadathana ismaaciil qaala xadathanii malik can ibni shihaab can abi cabdillahi alaqar can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala yanzilu rabbuna rabbigaanaa soo degaayo tabaaraka wa tacaala fii kuli laylatin habeen kasta ila asamaai ddunyaa samadan samaa dunyada layirahdo xaggeena soo xigta ayuu alla usoo degayaa nusuulka waa nuzuul xaqiiqia ah wey ilaahay subxaanahu watacaala inuu soo degi doono xaqiiqo wey majaas iyo muxuu ahaa ta'wiilaad iyo kullu haadaa waa warar gadaal ka yimid sidaasuu nabiga u usheegay calayhi salaam saxaabadana uqaateen saxaabadana uqaateen salafulummana ay qaateen marka arrintaasna way og yihiin oo labada darafay naqiibkaabay iska ilaalin jireen in nusuulkaasi nuzuul iyo soo degitaan xaqiiqa lagu xambaaro wixii oon kayfiye iyo tashbiih midna loo sameynayno khalqi ilaahay aan ugu shabahaynin dhinaca kalena tacdiil iyo muxuu ahaa aan la sameynaynin oo la cadilaynin la tawiilinaynin habeen kasta weeyaan dadka ka murmaaya ee hadallo maaragtay gelinaya ee ee waxyaalo badan oo hadala loo baahneen waxaa ku xumbaaraya waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaatkiisa kamaalka ah iyo qudrada ilaahay uu leeyahay iyo khalqigiisa siduu maaragtay oga duwan yahay ayaa ka qarsoon oyna fahansanayn marka makhluuqii iyo alle isgarabdhigayaan isgarab dhigayaan markaasaa deena lala aadi xaggi makhluuqi markaasa waaa le ma dhici karta inuu saa noqdo ilaahay oo wax kale loola jeedaa waaas waxaa kuxumbaaraysaa ilahay laysa ka kamidli shay marka hore waa ku yiri samiic basiir inuu yahayna waa isku ihbaatiyey subxaana sifaatka ilaahay uu leeyahay mar walbaba makluuqa inayna shabahaynin maanka gasho maanka gasho haddana sida uu ku yiri naftiisa uu sheegay ama nabigiisa alayh salaam uu ku tilmaamay ku mar ku mar amiruha kama jaa bay jireen sabau dunyaha buu usoo degayaa subxaanah xiina goorta yabqaa taana wuxuu tusaysaa xadiidka laga fahmayaa culuwullahi can khalqi inuu ilahay khalqigiisa ka soreeyo nuzuulkana waa sifo ilahay uu leeyahy sifaat sifaatu nuzuul waxayna kamid tahay sifaat llahi alficiliya oo waqtiguu doona ilaahay subxaana watacala ee mashiyadiisa la socota xiina goorta yabqaa thuluthu layl habeenka thuludkiisa thuludkiisa saddex dolool oo meesha udambe alaakhira oo dambe markay hadho fayaqul wuxuu dhihi jiray fayaqul wuxuu leeyahay man yadcuunii faastajiiba lah yaa i barya oon ajiibaa man yas'alunii yaa i weydiisoon fa siiyaa man yastakfirunii yaa dambi dhaaf i weydiisoon fa akfir dambi dhaafaa saddexdaas waa saddex shay oo qiimo badan wey ducada oo caam ah oo alla la baryi subxaana wa tacaala adduuniya aakharaba fi dunya xasana fi laakhirati xasana iyo su-aasha ilaahay la weydiisanaayo masale mucayan oo gaar ah iyo istikfaarta oo dambi dhaaf ilaahay lasii weydiisanayo intaba way isku wada xiran yihiin markaa saddexdaasi qofkii ilaahay weydiistaa saacaddaasi ilaahay baa subxaana wa tacala albabaha u ballanqay oo la hadlaaya oo ballan qaaday inuu aqbalayo ducada waa laajiibi su-aashii waa la siin waa la siin istikfaartiina ilahay baa dhaafaya subxaana siintaas marka ilaahay baa xikmadiisa ku dureeraysaa sida adiga dantaada maslaxadaada ee wanaagaada hadday tahay inay maslaxa kugu jirto inu ilahay kusoo dadejiyo hadduu ayadii laftirkeeda ku siini hadduu wax kaaga ka fiicanba kugu bedeli hadduu shar kaaga koryeeli hadduu aakhare kugu dabdhegi ku dibdhigi oo hawlka iyo dhibaatada aakhare ilahay uu kaaga qaadi oo janno kugu gelini intaba waxaa weeyaan waa fiican yihiin marka meel la-aan ma dhacayso wey meel la-aan ma dhacayso waa saacaddaa saacadda marka ay dadka isku dhaafeen oo dadka saalixiintu ay xilligaasi ay ku dadaalaan aada iyo aada ugu dadaalaan qofka addoonkuna waa baahane axadka dhawaaqayana waa allaha hanigaha ee wax walbaba gacantiisa ay ku jirtay subxaanahu wa tacaala marka innaga oo baahan hanigiina abuuray ee wax walba gacanta ku hayay oo ina leh baryadaadana waan aqbali su-aashaadana waan ku siini dambi waan ku siini waxa weeyaan in laga ilduufo oo laga maqnaado ma aha xilligaa iyada ah ninki ilahay waafajiye subxaana wa tacaala allahna waafajiyo ilahay ana waafajiyo muqasiriin baan nahay waan ka gaabinaay xadiis saxiixayn kusugan wey xadidka bukhaari muslim labadaba usoo saaray in marka la yiraahdo eh, malag baa sidaa dhahaya oo hadlaya ama yanzilu rabunaadaas malag baa soo degaayo iyo naxariis baa soo degayso hadalka xadiidka laftirkiisa diidaya ma malag baa dhahaya man yadcunii faastajiibu lah ma malag baa dhihi man yasalunii faudiyah ma malag baa dambi dhaaf samayn karo man yastakfirunii faafir la dhihi kara macquul ma naxariisna iyaduna sidoo kale ma dhihi karto mana keeni karta arrimahaas marka waa allah subxaanahu wataala xad ka hadlaya ee addoomihiisa maarata awooda uleh in waxay rabaanna oo uu rabaan uu siiyo subxaanahu wa tacaala baabu qawli raju qawlu rajuli ninka hadalkiisa uu yidhaahdo fulaanun jacdun aswadun aw dawiilun qasiirun yuriidu sifata walaa yuriidu lgiiba waxaan soo maray taxriim lgiiba xantu inay xaaraam tahay marka xantu hadday xaaraam tahay qofka wuxuu nacayana ay tahay in qofka lagu sheega xan ay tahay haddii loola jeedo tilmaamo qofka uu leeyahay in dadka wax lagu fahansiiyo ama ma ahe tacriifkii iyo aqoontii ay kaa gashay oo si kale lagu garanaynin ka waran taas waxba dhibaataa ah male laba shardi bay leedahay shardiga koowaad waa inuuna ujeedin tacyiir qasadkiisa ceebeed iyo nusqaamin iyo xaqiraad iyo liiditaan waa inuuna ka ahayn qasadka labaadna waxa wey shayga labaadna waxa weeyaan waa inaan si kale lagu ogaan karin si kale aan qofka lagu garan karin oo haddii la yihahdo hebel waa kuma waa hebel waa kuma dee ma garanayne markaas deena ay dantu keenayso in tilmaamtii la sheego oo sifa isaga uu leeyahay lagu tilmaamo waad arkaysaa selafka iyo ruwaad alxadiis acmash iyo acraj iyo axwal iyo muxuu ahaa tilmaamahaas dhan baad arkaysaa waxaa loo leeyahay waxa weye nin baaba tacriif wey xan maaha iyo in ayaga lagu liidaayo fulanun jacdun hebel waa jareer aswadu waa madow yahay aw dawiilun waa dheer yahay qasiirun waa gaaban yahay waxaas oo dhan yuriidu haddii oola jeedo asifa tilmaan walaa yuriidu algiiba xan iyo musqaamin qofkaa la musqaaminayo la ceebeynaya aan laga looga jeedin laa basa waxba dhibaata malaha niyaday ku xihan tahay niyadan ilahay maa garan xadathana cabdاlcaziz bn cabdillahi qala xadathana ibrahim bnu sacdin can saalix ibn kaysaan can ibn shihaab zuhri qaala akhbaranii ibnu akhi ibnu ruhmin kulfum bn xuseyn alkifaari ahaa ninkaas isaga anahu samica wuxuu maqlay abaa ruhmin buu maqlay wa kana min asxaabi rasuuli illah saxaabada nabiga alayh salaam uu kamid ahaaye aladiina baayacuuh dadkii nabiga la mubaayacoday ee hijrada iyo jihaadka kula mubaayacoday buu kamid ahaaye taxta shajara geeda hoosteeda kula mubaayacoodaye yaquulu wuxuu dhihi jiray isagoo leh ayay maqleen gazawtu maca rasuulillah nabiga maciise calayhi salaam baan duulay gazwata tabuk tabukna waxay ahayd wadankaa ruum la yihahdo yaa markaas nimanka ruum la dhihi jiraba haystay hadda waxay kamid noqotay manaadiqda iyo gobolada sacuudiga ardulmuslimiin bay kamid noqotay tabuuq buu nabiga ku duulay oo duulaanku u dambeeyey duulaan uu qaado ugu dambeeyey buu ahaa sala allahu aleyh waali wasalam fa fanimtu waxaan saaxday laylatan habeen bilakbar meeshaasaan saaxday akbar la yihaahdo fa sirtu qariiban minhu sirtu qariiban minhu yani marka inuu gaadiidka dushiisana ama ritigii uu saarnaa korkiisana uu ku lulmoonaya hadba yaasihii iyo guurihii la guuraayay ayaa iyaduna yuu haddana ka hadlayaa fa sirtu waxaan socday fa sirtu waxaan noqday qariiban mid u dhow minhu nabiga alayh salaatu wasalaam nabiga agtiisa alayh salaam baan ahaa fa ulqiya calaynaa korka anaga waxaa la riday annucaasu lulmo iyo gunduruxsi iyo hurdo ayaa nagu soo nagu soo dhacday fadafiqtu waxaan guda galay astayqidu inaan toosaayo waqad danat w hashiisa korkiisa hurdoa ah ku saxana hashina way socotaa waddadii bay haysataa meelo guro oo loogu talagalay iyo rikaab iyo koore iyo waxbay ku jiraan oo fadhiyaan fadafiqtu waxaan guda galay astayqidu inaan toosaayo hurdadii baan ka kacay buu yidhi waqad danad wixii ay dhawaatay raaxilatii hashaydii min raaxilatii nabiga hashiisii sala allahu alayh wasalam ila awal waa la wada guuray waa la wada socdaa hashaydu hasha nabigu dhawaatay inmaa indhaha kala qaaday fa yufsicunii waxaa i argagixiyey dunuwuhaa hasha dhawaashaheeda ay u dhawaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam khashabata dunuwuhaa dhawaashaheeda ay nabiga u dhawaatay calayhi salaam ayaan la argagaxay buu yidhi oo muxuu argagaxaya de hashiisa hasha nabig udhawaatay khashyata waxaan ka baqay buu leeyahay an tusiiba inay asiibto rijlahu nabiga lugtiisa calayhi salaam fi lgarzi lugtiisa nabiga alayh salaam oo fi lgarzi kaainuu fi lgarzi koonaha inay ku dhacdo hasha nabiga calayh salaam oo lugta nabiga alayh salam ay kaga dhacday aan ka baqay bu garsigu waxaa weeyaan waa koorka meesha lugaha la gashanayo ee qofka markuu hasha saaran yahay ama faraska iyo lugaha la gelinayo waxaa la dhaha la dhahaa marka lasoo fuulayana lugta la saarto marka halkaas ayaa garzi la yihahdaa fadafiqtu waxaan guda galay uakhiru raaxilati hashayda inaan dib u yar dibdhigaayo dib usoo bixinayo oo hasha nabiga alay salam hashayda dib oga soo celiyey xataa halabatnii hashi bu kasoo reebay haddana hurdaa kusoo dhacday xataa halabatnii waxaa iga qaarib noqotay haddana caynay ishayda ama caynaya indhahaygii bacda leyl habeenka qaar kamida oon guuraynay ayaa haddana ina iga qaarib noqdeen hurdaa ay qabatay buu leh fazaaxamat raaxilatii hashaydii waxay ciriirisay oy ku dhawaatay oo weliba ku dhegtay raaxibata rasuul ilaa hashir nabiga sala allah alay wasalam wa nabiga lugtiisuna fi lgarzi ayuu ahaaday garziga meeshii uu lugta uu gelinayay kula jiray koorihii fa asabtu waxaan asiibay rijla hashii nabiga alayhi salaatu wasalaam markay hasheeda ku dhawaatay asabtu waxaan ku dhacay rijlahu nabiga lugtiisi lugtii nabiga alayhi salaam baa ku dhacay oo aan anagi iyo hashii nabiga alayh salaam iyo markaas ku dhawaanay lugta nabiga alayh salaam baa wax ku dhuftay oo ku dhacay buu lehay falam astayqir ma baraarugin oo ma toosin hurdada kama kicin oo waxaasoo dhan ogi ilaa biqawlihi baa la toosay hadalkiisa man ku kacay uu yihi xasin uu yihi xas waxaa la yidhaahdaa qofka marka wax soo gaadho si kadaana usoo gaadho wuxuu ku xanuunsado ayaa xas la yidhaahdaa kah oo kale wey kah oo kale wey wax dabbaad ku istaagtay aadan ku talagelin oo iska ogeyn marka ama qodax baa markaaba si dhaqsaa ah kuu gashay waad boodaysaa hah intaad tirado ama kah intaa tirahdo ayaad boodaysa ama jah iyo waxbaad dhihaysa marka xasi weeyaan faqultu waxaan ya rasuul alla rasuul allah haddaan ogaaday nabiga inaan xanuujiyey waxaan ya rasuul allah istakfir lii dambi dhaaf ilahay weydii waxaan ku gaarsiiyey faqaala rasuul lahi sal slam wuxuu yihi sir soco soco soco irkici fadafiqa rasuul llah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu guda galay yasaluni inuu weydiis weydiinayo caman takhallafa dadkii haray min bani kifaar dadki reer bani kifaar ahaaye dagaalkan iyo jihaadka ka haray ee madiina looga soo tegay iyuu warwaraysanaya nabiga alay sl maxaa reebay fa ukhbiru anna waan u sheegayaa fa qaala nabigu wuxuu yihi wahuwa yasaluna isagoo weydiinayo su-aashii waxaa kamid a ah inuu yihi maa facala nafaru lxumru tiwaalu athiaat ah, maa facala muxuu sameeyey maxay sameeyeen annafaru kooxdii alxumru gudguduudnaa addiwaalu ee dheedheera athiaatu ee garmaletigaha ah nimankii dhaadheeraaya casaa ee garhmaleetiga ahaa fidaadka waaa la qofka aan wejigiisa waxba gar aan lahayn meelaha dhunta agteeda waxyaala yaryar kasoo baxaya markaa iyada xadxaada taasaa fidaad la yihahdaa nimankii dhaadheeraaya casasa ee garhka garhmaleetiga ahaa awe ma arki qaala faxadathtuhum waan u sheegay bitakhaluf inay hareen kuwa way hareen ramaysoo raacin qaala famaa facala ljicaadu suuduljicaadulqisaaru maxay sameeyeen asuudu kuwii madmadoobaa aljicaadu jaleerkahaa alqisaaru gaagaabnaa aladiina lahum u sugnaaday nacamun geel iyo xoolo lahaa bishabakati sharaq meeshaa shabakatu sharaq waa ismu ma meel biyala wey meeshaa degi jiray ee xoolaha ceelkaa iyo biyahaas ka cabi jiray aw iyagu fatadakartuhu markaasaan xasuustay ka xasuustaan isku dayay fi bani kifaar reer bani kifaar baan ka raadiyay tilmaantaas asuud ljicaadu lqisaar markaasaa falam adkurhum aanan xasuusanin xataa dakartuhu waxaan xasuustay anahum rahdun min aslam inay yihiin nabiga kuugu jeedo koox reer aslam ah faqultu waxaan ya rasuul allah ulaaika min aslam kuwa waa reer aslam qaala famaa yamnacu maxaa ka reebay axada ulaaika kuwaa mid kamida maxaa u diiday oo xiina yatakhallafu markuu iska hadhaayo an yaxmila inuu xumbaaro calaa baciirin neef geelahoo min ibidihi geeliisa kamida imra'an qof nashiidan nashaad lahoo u fahmaysan fii sabiililahi inuu ku xumbaaro maxaa u diiday asaga hadduu haray qof kaloo nashaada oo hagaagsan oo xoog leh oo maarata fahmaysan muu neefkiisa geelay uu kusoo jihaadi lahay oo la haray uu udhiib o dha adiga ku bax ha famaa yamnacu axadda ulaaika maxaa ka reeb xiina yatakallafu markuu iska haray an yaxmila inuu xumbaaro calaa baciiri min ibilihi neef geeloo geeliisa kamid a ah, imraan qof inuu saaro nashiidan nashiida oo fii sabiili illahi ku jihaada maxaa ka reebay fa ina acaza ahli ehelkeyga kuwa ugu casiisan calayga korkeyga an yatakhallafa cana inay iga hadhaan oo inay iga hadhaan aanan ogoleen almuhaajiruuna weeyaan min qurayshi reer quraysha walansaaru iyo ansaar wakifaaru reer kifaar wa aslamu iyo reer aslam kuwaasaa waxay yihiin buu leeyahay acaz ahlihi an yatakhalafa can inay ga hadhaan xadiidku daciif isnaad weeyaan ibn akhi abi rumigaas ayuu imaamu dahabi leeyahay laa yucraf lama garanayo qala xadathana musa idan weydiistay oo gurigiisiibuu taagan yahay ma soo galaa cuyeyne bin xisnin baa lagu sheegay fa qaala wuxuu yihi nabiga calayhi salaam bisa akulcashiira cashiirada waa qabiilka qabiilkiisaasi midkaa la dhashay waaxid minhum weeyaana waa kan kan taagan weeye bisa waxaa baasle akulcashiira cashiiro walaalkooda almaqsuusi bidami si gaara ah isaga cay loogu qasisay midkan taagan ee masoo galaa leh waa nin muxuu ahay mujaahir ah oo dhib badan oo xoogow maaratay xumaantana la jihar markaa saxaabada la fadhida nabiga alayh salaam ayuu rabaa inuu shartiisa shartiisa oga digo min baab nasexa weeyaan falama dakala markuu soo galay inbasada ilayh nabigu waa ufurfurmay alayh salaam weji waa ufuray waa soo dhaweeyey faqultu lahu markaasaan waxaan ku iri bay leedahay caaisha maxaa dhacay nabi allow ninkan hadalkaasna waa ku tiri bisa akulcashiira baa tiri hadal culus oo laga waadsan karin haddana markuu soo dhawaado weji ha ufurtay faqala nabigu wuxuu yiri in allaha laa yuxibu lfaaxisha qofka faaxishka ee xumaanta un dabeecad ay u tahay almutafaxish iyo midka xumaanta iska keen keena qawlan wa ficlan ilahay ma jecla subxaana wa tacaala dadkana waxaa ugu shar badan ninkay dadka ka tagaan shartiisa ka cararkeeda yaa dadka ugu xun buy nabi sal alla alay wasalam waa xadiis saxiixa xadiisku masaladan ma mudaaraada mise waa mudaahana nabiga ninkanma ma wuxuu kula dhaqmay mudaah mudaaraad mise mudaahana ya mudaaraad farqiga udhexeey maxay ta bayn almudaaraad walmudahana sheegi kara naam aha almudaaraat mhm. calaa xisaabi dunya addunya daraadeed qof baad markaa yaad u dhawaanaysaa diintaadaan uga tanaasuli saad waxooga adduunya ama weji oga hesho tanadii mudaahana ma banaanta sooma ma banaana ma banaana xaraam wey ayib mudaaraata ku yimid casi aha waxay noqonaysaa tanaazul shay min addunyaa yaad ka tagtay aha liajli liajli diin liajli diin diintaada darteed baa wax dunyada kamida ola tagtay marka taas waxaa weeyaan waxaa la dhahaa eh, mudaaraad baa la yihahdaa mudaaraad baa la yihahdaa ayib marka ninkaa hadda waxaa lagula dhaqmay sidaas mudaaraadka ah oo soo dhaweynta lasoo soo dhaweynayo ee dunyada ahe wejiga ahe soo dhaweynta ah waxaa weeyaan diin baan u difaacaya in maaratay shartiisa laga badbaado isaga laftarkiisa diinta bal inu usoo dhawaado oo isbedel ku dhaco arrintaa diin baa lagu kasbaya qala xadathana maxamed bnu kahiir qala akhbarana sufyan qala xadathana cabduraxman can alqasim an caaisha radi allahu canha qaalat istaadanat rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabiga waxaa idan weydiisatay sawdatu sawda sawda binti zamca radi allahu canha awalu imraatin tazawajaha rasuul sal slam bacda khadiija khadiijo kadib gabadh uu guursaday nabiga sawda ugu horreysay markay khadiijo dhimatay kadib gabadha u horreysay uu guursaday wey sawda bintu zamca radi allahu canha gabarh qiimo badan bay ahayd oo aad iyo aad u wanaagsan oo caaisha radi allahu canha ay dhihi jirtay alla iyadoo kale yaa iga dhiga waxayse ku tilmaami jirtay ana laha xidda tusricu minha alfay-a xoogow carada iyo degdega yar caradeeda degdegi jirtay laakiin soo noqodkeedana ugu badnaa dirba way soo noqon jirtay oo marka dadka laga hadlayo dhabaaicdooda ayaa la qaybiyaa qofka ugu fiican waa qofka baiu lxidda sariicu lfay ah baiu lxidda sariicu lfay ka ugu fiican wey dadka cadhada marka hore la cadhonayana cadhadiisa way daahi oo su ku cadhada waa adag tahay maa dabeecadiisa haddii cadho ka dhacdana islamarkaaba waa soo noqonaya waxaa kamid ah mid sariicay tahay cadhadiisa dibu cadhoonayo laakin haddana sariicu lfay ah soo noqodkiisana waa degdegaya kaana sagana dha midkasa kuwa soo socdo mid waxaa jira sariiculfay ah baiulfay ah cadhadii asariculxida dhe badyulfay waa deg deg soo noqodkiisana waa adag tahay kol hadduu cadhoodo sida kusoo laabtaa waa adag tahay kaana waa jira isaguna marka ugu xumarmaleen qaala xadathana marka sawda bintu zabca radi allahu canha baa ku jiray eh, idan bay weydiisatay leylata jamcin habeenkii jamci jamci iyo musdalifa waa isku mid habeenka tobanka ay bisha tahay dilxija meesha ay xujayada baryaan weeyaan iskugu imaadaan oo ay dadka usoo aruuraan dhammaantood maqribka cishahana lagu jamciyo wa kaanat gabadhaa waxay ahayd inanka weydiisanaysa nabiga imraatan haweeney thaqiilatan culus thabitatan oo tallaabo gaaban thaqiila min xayu ljismi thabitatu min xayu alxaraka xagga jismiga waa culus tahay oo qof culus bay ahayd naag xoog leh oo qiro leh oo laf leh oo culus bay ahayd tallaabadeedana way gaaban tahayoo qof maaragtay socod dheer maynan ahayn fa adina laha waa u ogolaaday maxay weydiisatay waxay weydiisatay waaga inuu meesha ugu baryin sida dadka kale laga rabo oo iyado ay habeennimada iskasii guurto sii yaasto oo inimo sii tagto markuu walaal baryaba jamratulcaqaba ay tuuratay zaxmadii caliil kasii horeyso tani nabiga weydiisatay alayhi salam nabigana waa u ogolaaday alayhi salaam qof allaala qofkii ducafa oo dhanna sidaasuu nabigu yeelo ducafata ahlihi waa kii yihi sii socda rasuulka sala allahu alay waali wasalam caaisha marka waxay dhihi jirtay waxaa ka caracali jirtay maxaan adna maalintaas idan u weydiisan waayo nabiga alayh salaam oo markii dambe ay iyaduna cuslaatay bay dhihi jirtay wuxuu nabiga ugu ogaa kama tegi karo wayna ubaa u banaan tahay oo idankii caamka ahaye ducafadii dadka tabarta dara nabiga alayh salaatu wasalaam uu siiyey inay iska sii guuri karaan iyo inta la socotee wadaba taasay soo gelaysaa laakiin waxay diidan tahay mabuu nabiga igu ogaawo maya wuxuu nabiga kama tegi karo tani markaa ayay fiirinaysaa radi allahu canha ardaha xadiidku saxiix weyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay man lam yara qofkaan arkin bixikaayati lkhayri khayr laga sheekeeyo baasan wax dhibaataa haddii khayrka laga sheekeeyo oo qof wanaag uu sameeyey iyo laga sheekeeyo iyo qolo xumaan ay sameeyeen oo dadka wanaagsan ay ku sameeyeen xikaayadaas waxba dhibaataa ah ma laha xadathana musadad qaal xadathana xamaad ibnu zayd can caasim bn bahdalah can abi wail shaqiq can ibn mascuud radi allahu canhu qaal wuxuu yihi cabdullahi ibn mascuud lama qasama rasuulu llahi sala allah alay wasalam markuu nabigu qeybiyey hanaaima xunayn xunayn meesha la yihaahdo waa waadi oo meeshaas ku yaalo markuu nabiga uu ku duulay dhaaif iyo xaggaas xunaynta meeshaas ku taalayo markuu nabiga qeybiye meesha lagu qeybiye way biljiciraana jiciraana markuu ku qaybiyey xuneynta waa meesha dagaalka weynaa ka dhacay jiciraanana waa meeshii qaniimada lagu qaybiye nabigu kasoo cumraystay isdaxamuu calayhi saxaabadii dadkiibaa nabiga kusoo ceriri kusoo ceririyey kusoo aruuray gaar ahaan acraabtii iyo reebaadiyihii nabigu inuu sida qaar uu nabigu yeelo in ayaana la yeelo ila qaar buu boqol boqole geela siiyey dadko dhan lama wada siin karo marka qaar baa kusoo dhawaadey nabiga alayh salaam oo kusoo aruuray wax nasiib wax nasiib ay dheheenoo ilaa uu nabiga calayh salaam ka iskaga cararay oo geed uu dhinaca ah kale ka mardamcayo go-i uu geedka ka reebtay oo nabiga alay salaam uu yihi go-ayga isiiya haddaan waxhayo waa ina siin lahaa markaasayna aragtay inaan bakayl iyo fulay midna aan ahay marka wuxuu leeyahay haddaan geedahan inta ay dhan yihiinoo xoola aan hayn laha waa ina siin lahay saasuu nabiga ku ala alay sala allah alay wasalam faqaala rasuul lahi nabiga sl rasul lahi sal slam wuxuu yihi ina cabdan adoon riwaayo kale nabiyan min min anbiyaai illaahi nabi ambiyada min cibaadillahi kamida ah, yaa bacathahu llahu ilaahay uu bixiyey ilaa qowmi dad buu u diray fakadabuuhu way beeniyeen washajuuhu way dakreen intay beeniyeen bay weliba dakreen nabi nabiyaasha kamida nabigeenaba kamid ah sala allahu aleyh wasalam kufaaru qoraysh yowma uxud laakiin intay beeniyeen oo uu kasoo hijrado oga soo cararay wadankoodii iyo wadinka uu nabigu ahaa dhulkiisii haddana ay madiina u imaadeen oo uxud ay ku dakreen rasuulka sal allahu aleyh wasalam madaxii waa laga dakray wejiga waa laga dakray ilig waa laga jebiyey rasuulka sal allahu alayh waali wasalam marka fakadabuuhu intay beeniyeen bay washajuuhu dakreen fa kaana yamsaxu dama dhiiggii buu masaxaya can jabhatii wejigiisa wayaqulu wuxuu dhahaya allahuma kfir liqawmi qoomkayga ilaah u dambi dhaa fa inahum laa yaclamuun wax ma oge nubuwada iyo risaalada ama wato ma og hadday ogaanaya nabi inuu yahay maynan maynan beeniyeen ee wixii bayn waxba ka ogeen oo jahli baa haysta ama kufriga gaalnimaa haysato weli iimaan mayngeena qalbigoodi fa inahum laa yaclamuun marka raxmadda iyo naxariista ambiyada ilaahay fiiri iyo dadkii loo diray qallafsanaanta iyo sidii kula dhaqmi jireen say kula dhaqmi jireen marka iyagona xikaayadii laga sheekeynaya fakadabuuhu washajuuhu inay beeniyeen oy dakreen waa xikaaya laga sheekeynayo aba dhibaataa malaha marka in asaga wanaagiisi iyo khayrkiisa laga hadlo oo nabiga asaga ah diin buu ugu yeerayayo allahuma kfir liqawmi fa inla xikaayadaana dhib ma laha is ma noqonayso qaala cabdullahi bnu mascuud fakaanii anduru inaan arkaadii moodaa ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam oo yaxkir rajula ka sheekeynaya ninkii noocaas aha ee nabiga aha ee la dakray yamsaxu can jabhatihi isagoo wejigiisa gacanta saa u marinaya nabiga oo nabi la dahray oo dhiigga wejigiisa ka tiraya markuu lahaa nabiga gacantu saa wejig u marinaya sala allahu alayh waali wasalam xadiid xasana weeyaan oo caasim bin abihdala bin abi najuudka saduuq lahu uhan ayay yidhahdaan laakiin xadiidka duruq kaluu leeyahay isagoo intan ka gaaban bukhaariiyo muslim way soo saareen nacam qaala baabu wuxuu ku saabsan yahay man satara musliman qofkii qof muslima astura oo ceebtiisa cawradiisa qariya ee waxba aan faafinin haddii markaa wax madlabah oo kale ayn la soconin hadduu yahay qof mujaahir oo banaanka isdhigay ama qof shirqool iyo dhibaato wada oo xumaan mareegaya uu yahay ama munkar looga maara waayey oo ka hardintii layi laga keli waayey uu ku dhegan yahay markaa dadka takyiirkiisa iyo bedelidiisa awoodda u leh in loo sheego nusxan bay kamid tahay naseexadii bay kamid tahay iyo tacaawunkii iyo amar bimacruuf nahy cala munkarkii bay kamid tahay oo taa iyada waxba dhibaataa ah male laakiin in meelaha lagu sheeg sheego oo la ceebeeyo oo wax laga sheekeeyo taa iyadaa lama ogolo dadka mu'miniinta gaar ahaan in xumaantooda la faafiyo cadaab baa lagu mutaystaa qaala xadathana bishr bn mxamed qala akhbarana cabdullahi qala xadathana ibraahim bnu nashiitin can kacb bn calqama can abi lhaytamin qaal jaa qawmu dad baa u yimid ilaa cuqbata bni caamirin faqaaluu waxay ku dhaheen ina lanaa waxaan leenahay jiiraana daris yashrabuuna cabah maxay cabaan khamro khamray cabayaan wayafcaluuna waxay sameeyaan xumaan noocaaya noocaas afa narfacahu ma u kor yeelna ila alimaami madaxda ninka madaxda ahaa iyo ciidankiisi ma u diraa mu gudbinaa si loo qaqabto qaala wuxuu yihi cuqba laamaya samictu rasuul allah nabiga alayh salaam baan maqlo yaquulu le man raaa min muslimin qofkii muslim ku arka cawratan xumaan cawrada waa wax allaala wixii xumaanaho uuna jecleen in lagu ogaado ayaa cawra la yidhahdaa kulu maa yakrahu linsaan duhuurahu alla wuxuu nacayo in la ogaado oo lagu iktishaaf ayaa waxaa la dhahaa cawra la yihahdaa ceebna waa la yihahdaa fasataraha qariya kaana kaman xayaa qof nooleeyey buu lamid yahay maw-uudatan gabadh lasii xabaal nooleelinayay oo god lagu tuuray oo carro lagu rogo qof ka gaaray oo kasoo saaray min qabriha qabrigeeda soo bixiyey ayuu lamid yahay maxaa yeelay qofka fadeexooba oo ceebooba oo dadka dhexdooda cawradiisii iyo ceebtiisii banaanka la keeno geeri bay ka dhigan tahay qof la xabaalay oo kale wey onkaar ku dhacday marka qofkaa isaga ah oo la asturana isagoo la nooleeyey weeyaan oo ceebtiisi la qariyey oo ummadda iskala nool asagoo wax og jirin ceebtiisii marka qofkii ogaana waa iskaga aamusay kaas wuxuu lamid yahay qofkii ilmo la xabaalayay kasoo badbaadiyey godkii iyo qabrigii la gelinayay xadiidkusa daciif weeyaan abulhaythamkaas kahiir laa yucraf lama garanayo ninkaas aan la garanaynin naam laakiin xadiidka satru lcawrati muslim man satara musliman satarahu llahu iyo xadiis fara badan baa jirta qur-aankuna waa ishaaray in aladina yuxibuuna tashiica alfaaxisha waka ilahay ka hadlay subxana wa tacala qoladaas inaan la jeclayn oo ilahay uu naar gelinayo cadaab aliima baabu qawli rajuli ninka hadalkiisa qawlurajuli halaka annaasu dadkii baa halaagsamay qofka dhahaya dadkii baa halaagsamay qofka waa la fiirin haddii ay ka tahay xanuun iyo in waxaa dhibaato oo jirta ee munkar iyo macaasiya ah u xanuunsanayo oo asaga laftarkiisa dadkaasi liidan ee gaabintu ay ka dhacday uu isku darayo oo leeyahay muqasiriin baa nahay dad gaabeey baa nahay xumaantii baa badatay dambi baan ku jira war ilahan ka baqno marka qofka noocaasoo oo kale haleeg baqan usaarana ilahan ka baqno dhibaato male qof tawajuc iyo naseexa iyo ay ka tahay way xanuunsi laakiin qofka asaga u arkay mar walbaba inay dadka kala baaba-een jumus baxeen asagana u arkay inuuna ceeba lahayn eele ummadaasi wax ama dadka ceebtoodu ka sheekeenay kaa asagaa wax ku dhici doona soo fiiri xadathana ismaaciil qaala xadathani malik can suhayl bin abi salix an abihi can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alay wasalam qaal idaa samicta arajula haddaad maqasho nin yaquulu dhihi halaka annaasu dadkii waa halaagsameen fa huwa asagaa ahlakuhum ugu halaag badan ka ugu halaag badan waa asaga asagaa lambar one ah maxaa yeelay dadkaas oo dhana uu isku daray minhum asaalixuuna wa minhum adaalixuun dad saalixiinana way leeyihiin dad xunxunna waa leeyihiin dembiga ay la imaadeenna daaco iyo wanaag fara badanna waa la imaan karaan toobadii baa furan na-aalkoodana ilaahay baa garanaya waxay ku dambeyn doonaan inuu qofka marka ceebkasanin asaga iska dhigo dadka kalena uu ka dhigo wax baabaayo oo halaagsamay meeshaas waxay kamid tahay min madakil shaydaan shaydaanka meesha dadka soo galay kamid ta meesha dadka kasoo gala shaydaanka ayay kamid midda kale in qofka wanaagga iyo maxaasinta islaamka iyo shacaairta iyo wanaagga islaamka ee muuqda uu arki waayo oo wax wanaagaba una dadka uqiraynin markuu hadlaba xumaan un uu ka hadlayo ayadoo laftirkeeda waxaa weeyaan waa masale aan fiihi nadar masale fiihi nadar weeyaan oo aan wanaagsanin aan wanaagsanin tashaa lama rabo mar walbaba tafawulla ku dar rajihii iyo hoofka isku dar raqbadii iyo tariib isku dar tariibki tariib isku dar hawsha isku wadaa rabaa in isku wadaa rabaa wadaga qur-aanka kariimka aayaat lwaciid iyo aayaat lwacdi saas isku garab socotaa bishaaradii iyo indaarkii baa isgarab socda saasaa la raba dadka marka inay xoog laga rajogeliyo ayaa loo baahanya oo marka qaar ay fahmaan dadka khayr kale ee wanaag galan in ayaga kamid noqon karaan oo sifaadka wanaagsane la sheegay ayaa laga helay sifaadka xunxunna mararka qaar looga digo la yihaahdo isjila arrintaasaa la rabaa oo laga digo midda kale mararka qaar cuyuubta afraad qaar ay sameynayaan haddii cumuum loo adeegsado afraad qaara iyo dad gaara ah xumaan ay sameeyeen haddii caam loo adeegsado la yiraahdo mathalan magaaladii la yiraahdo magaaladii aada isticmaasho meeshaa maxaa ka imaanaya risaalo xun bay fariin xun bay diraysaa fariin xun ayay diri magaalada magaalo islaama oo magaalo tawxiida oo magaalo qur-aana oo magaalo jamaacaah oo magaalo dalabulcilmia ah, oo magaalo culamaa iyo ducaada oo intaasoo wanaagay maxaasina ay korreeyeen oy muuqdeen haddii dhanka kale loo rogo oo foolxumadii banaanka lasoo dhigo kor la mariyo waxaa imaanaysa marka in suuro xun laga qaato meeshii oo dadkii wanaagga iyo fiicnida rabay inay meeshaasi ka qayb qaataan ama caruurtooda ama ehelkooda ama iyaga wixii wanaaga ay naftooda la imaadaan inaad oga digtay noqonaysa oo deena meel kasii xun ay ku haraan o ku cararaan ay sii galaan ayaa ka imaanaysa marka mar walbaba waxaa loo baahan yahay ereyada iyo hadallada iyo ducaada iyo naasixiinta in hadalkooda uu yahay hadal mutawaasin ah hadal isku dhigmi kara oo maaragtay isku miisaaman oo isku dheelitiran inuu yahay ayaa loo yahay oo hal dhinacun aan loo dheelinin xagga rajada un haddii la wado oo la dhaho khayr weeyaana soo tawxiidba kumaada hadlin ha horaad ka soconaysaana irjaabay keeni xagga waciidka iyo cadaabka iyo dhankaa un haddii kor la soo mariyana nooc khawaarij iyo takfiira ayay dawada la gelaysaa qasadkaasi selafku mar walbaba ku hadlaanoo dhexdaasay ku jiraan yubashiruuna wayundiruun bashiruu walaa tunafiruu buu nabigu alayh salaam yihi wayasiruu walaa tucasiruu u bishaareeya dadka ha fogeynina u maarata fududeeya oo ha ku cusleynina saasuu nabiga sal allah alay slam inamaa bucudtum ummada dhan baa soo gelaya inamaa bucudtum muyasiriin walam tubcathuu mucasiriin mabcuufiin baa lagu tilmaamay dad lasoo saaray sida ambiyadii iyo rusushii ayaa laga dhigay ummatu muxamed sal allahu aleyh wasalam iyo ducaadda iyo naasixiinta ayaa lagu tilmaamay marka marshii nabiga calayh salaam iyo qaabkii nabiga iyo dariiqadii nabiga calayh salaam iyo siduu asturkiisa nabiga ilaa heer wuxuu gaari jiray maa baalu aqwaam ayuu dhihi jiray war dadka waxaa sameynaya war dadka waaa waxaas yuu dhihi jiray magac ma adeegsan jirin tilmaamo qayaxaan oo la fahmi karana wuu iska ilaalin jiray rasuulka sala allahu aleyh wasalam qaala alimaamu albuhaariyu raximah llah baabu laa yaqulu lilmunaafiqi sayidun laa yaqulu yuuna dhihin qofku lilmunaafiqi munaafiq sayidun sayid yuuna dhihin dhinaci kalena waa kan qofka munaafiq ee xumaantiisa ay muuqato ee la ogaaday diin diin xumadiisa iyo diin naceebkiisa asagana yaan la buunbuurini wey xadathana cali bn cabd cabdillahi lmadini qala xadathana mucaad bn hishaam qala xadathani abi can qataada can cabdillahi bn burayda can abihi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam laa taquluu hadhihina lilmunaafiqi munaafiq sayidun sayid hadhihina mister hadhihina mister kada iyo muxuu ahabaana kada sayid hadhihina fainahu in yaku sayidakum hadduu sayidkiini noqday ila sayid meel cillaa dhece sayid waa ninka imaamka ah ee madaxda oo ah, qaaidka ah ee ummad hogaaminay sayid haddaa u qirtay oo adigaba aad u dhiibtay oo adigaba maaragtay aad ogolaatay oo dooratay faqad askhadtum rabbakum rabbigiin baad ka cadhaysiiseen maxaa yeelay sayid hadduu munaafiqdu sayid iin yahay dadka uu xukumaa munaafiqiin bay noqon hade saas ayaa ka dhigan tahay adaa isku xukumay qofka hadduu isku xukumo yidhaahdo sayidka anaga waa munaafiq adiguna maxay yihiin ma imaanaysa munaafiqna fi darak lasfali min annaar buu ku jiraa waa qofkaa mukhaajic ee khiyaamada badan ilaah iyo rasuulkiisa iyo ummadda muslimiintaba khidaacaya khiyaamaya in marka la boonbooniyo oo la karaameyo ma aho waman yuhin illahu famaa lahu min mukrib qof ilaah ihaaneeyey daliil aho dulli ah in la karaameeyo kor loo qaado ma banaana ma banaana marka alqaabta iyo asmaada islaamiga ah dadka mudnaa baa lagu loo sheegi qof aan mudnayn mujaamala iyo mudaahanay soo geli in la yihahdo sayid la yidhaahdo deen is yihahdo wa kaa khaldan male male muslimiintiiba hadday sayid ku leedahay de waad fiican tahay waxaad haysatee muctaqada iyo dhaqana intaba waad ku saxsan tahay buu ka qaadanaya saasuu u malayn xadiidku saxiix weeyaan qaala raximah llahu tacaala baabu maa yaqulu rajulu ida zukiya qofka waxa uu dhihi hadii la ammaano haddii la ammaano oo wanaag iyo fiicni loo qiro waxa uu dhihi isagoo tawaaducaya xadathana mahlad ibnu maliki qaala xadathana xajaaj bnu muxamedi qaala akhbarana mubaarak bnu fudaala عن bakr بن عبد اmuzaniy an cadiy almuzaniyi an cadiy bn ardaata qaal kaana rajulu min asxaabi الnabiy wuxuu leeyahay ninka wuxuu ahaa saxaabada nabiga kamid a idaa zukiya haddii la amaano oo taskiir iyo amaan lagu amaano wax qaala wuxuu dhihi jiray allahuma laa tuaakhidii bima yaquluun waqfir lii ma laa yaclamuun saasuu dhihi jiray allahuma allow laa tuaakhidnii ha ii qabanin bima yaquluuna waxay idhahayaan ay igu tubayaan ilahu ha ii qabanin wakfir lii ilahu ii dambi dhaaf maa laa yaclamuuna waxaynan ogeyn waxaynan ogeyn oo xumaan badan oo dadka ilaahay maarata kaa qariyey oo qofka uu leeyahay baa jirta marka waxaaynan ogeyn ilahu ii dambi dhaafe ceeb iyo xumaana waxa ay igu sheegayaane ani aanan mudnayna ilah waa ii qabanin tawaaduc weeyaan saxiixulisnaad wey xadiidka qala xadathana abu caasimin can alawsaaciy an yaxya bn abi kahiiri can abi khilaabata an aba cabdillah qaala libn mascuud wuxuu ku yihi oo abu mascuud baa qaali li abi cabdillahi wuxuu ku yihi ma samicta nabiya sala allah alay slam fi zacama nabiga calayhi salaam waxaad ka maqashay ereyga zacama la yihahdo zacama kada wa kada zacama fulan in la yihahdo qaala wuxuu yihi ninkii saxaabigaha su-aasha la weydiinayey bisa waxaa qaala rasuulka wuxuu yira ku jirta bisa waxaa baasle matiyat rajuli ninka markuubkiisa iyo gaadiidkiisa zacama ayaa u baasleh ha inuu zacamo yiraahdo waa biisa madiyat rajul ninka markuub madyadu waa markuubka iyo gaadiidka la gaadiidsada ee la rarto wey wax la rarto oo la gaadiidsado ama wax la cutimaado oo la cuskado waxaa weeyaan waxaa ugu xun zacma in la yidhahdo zacmadu ereyga isaga ah waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha umuurta ee aan xaqiiqadeeda aan lasdul istaagin xaqiiqadeeda aan ladul istaagin ayaa zacma la yidhaahdaa mararka qaarna waxaa weeyaan dad oo la inkirsan yahay oo xumaan iyo wax saas oo kale ah iyo kufri iyo shirki iyo waxaasoo kale zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu waa ku ilah ilahi subxana wa tacaala marka qaarna zacamadu bimacnaa qaalo ayay noqotaa oo waa kii u yimid imaam binu thaclaba nin la dhihi jiray saxaabiga kama fi saxiix muslim zacama rasuluka yaqulu linabiy nabiga alay slam wuxuu kuli zacama rasuluka rasuulkaadi aad soo dirtay wuxuu sheegayaa tawxiidkii iyo salaadihii arrimihii uu usoo diray ayuu weydiinaya arrimahaasuu noo sheegay markaasuu nabiga dhahay waa run run weeyaan zacamada bimacnaa akhbaray noqon markaas qaar selafka kamida mxuaha culamadan way adeegsan jireen waxaa lasoo arooriyaa alimaam sibaweyhi annaxwi fi kitaabihi alkitaab kitaab buu leeyahy la yihahda magaciisa alkitaab alayalaya kitaabkiisa masaa-isha qaar ee naxwada uu jecel yahay ama raalliga kamid yahay uu waafaqsan yahay sheekiisa khaliil ibn axmed alfarahidi ya wuxuu dhihi zacma alkhaliilu zacma alkhaliilu marka zacmadaasna wuxuu diiday ama waa wuxuu ku raacsan yahay wey almuhim marka fi kuli maqaamin lahu maqaal hadda meel bay munaasabadeeda iyo meesha hadalka iyo meesha yay ku xihan tahay yay ku xidhan tahay marna waa madiyatu kadiba baa la dhihi jiray oo beenta iyo mxuu ahaa yay u tahay rukuub u tahay marna waxa weeyaan isticmaalkeeda waa la iska yar isticmaali karaa xadathana yaxya bnu muusa qala xadathana cumar bnu yunus alyamaniyu qala xadathana yaxya bn cabdilcaziz an yaxya bn abi kair can abi qilaabata can abi muhalabin ana cabdallahi bna caamirin qaal ya aba mascuud abaa mascuudow maa samicta maxaad ka maqashay rasuul allahi sala allahu alay wasalam yaquulu fi zacmo soo ka hadlaya qaala samictu yaquul bisa matiyat rajul ninka wax uu cuskado ama gaadiidsado waxaa ugu baasle ugu xun zacma wa samictu waxaa maqlay yaquul isagoo lacanu lmumini mumin la lacanadana ka qatli isagoo la dilay lamid tahay qof mumin haddaad lacanto lacanad ku dhacdo qof ku yihahdo adoo dilay bay lamid tahay waxaa wey shabaha ka dhexeeyana waxaa wey qofka qof lacanaday qof naxariista ilaahay baa ka laga fogeeyey oo madruud can raxmat illahi naxariista ilahi laga dheereeyey wey qofka asaga ahe mutaystay naxariista ilahi laga dheereeyana waa shaydaan iyo acwaantiisa inta raacday ee rumaysay asagaa ku dabafayshay kuwaasaa malcuuniin la yidhaahdaa kuwaasna dee waxaa weeyaan imaa kaafir iyo shaydaan weeyaan oo dilkiisa iyo waxiisa ay banaan tahay markaa dil bay gaadhay marka inaad mumin aad ah, lacanad ku tilmaanto nimankaa iyaga ah ayaad ku shabahday wey lacanu lmumini ka qatlihi in ladoo diray bay lamid tahay lacnadu waa xaaraan banaana haddii saxiix la weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay laa yaqulu lishayin yuuna dhihin lishayin shay laa yaclamuhu uunan ogeyn allahu yaclamuhu ilaahay baa og ka dheh shay aadan ogeyn xaqiiqadiisa iyo runnimadiisa oo adigaba aadan aqoon iyo cilmi u lahayn adoo ka jawaabaya qabsi lagu qabsaday iyo dhaar lagaa dalba iyo ilaahay ha ku been uumanin wax ilaahay uuna markaa ku ogeen meeshaasna ilaahay subxaanahu watacaala ha ogeysiinin oo ha dhihin wuu ogyahay ha dhihin ilahay wax walba ogyahay laakiin wax been oo hood leedahay ilaahay baa og ilaahayna wuxuu ogyahay inay been tahay adigana waxaad tusaysaa inay run tahay inay run tahay marka run inay tahay oo saa tahay buu ilaahay u ogyahay ilahayna kuguma oga ilahay wuxuu ku ogyahay cagsu dalika cagsu dalika marka w ilaahay wuxuuna kugu ogeyn aad tiri waa ogyahay iyo ilahay lagu beenuuntay baa ka ratimaysa xadathana caliy bn cabdillahi qaal xadathana sufyaan qaal qaala camar can ibni cabaasin wuxuu ka wariyey qaal inuu yihi laa yaqulanna axadukum yuna dhihin lishayin wax laa yaclamu uunan ogeyn oo sida uu sheegaayo oo aynan ahayn yuna dhihin allahu yaclamuhu ilaahay baa og wallahu yaclamu ilahayna wuxuu og yahay gayra dalika sidaas si aan ahayn fayucallim allaha ilaahay buu barayaa maa lam yaclam wuxuuna ogeyn marka wuxuuna ilaahay ogeyn buu le wuu ogyahay fadalika cinda allahi cadiim arrinka ilahay agtiisa wax weyn weeyaan alkadib cala allah iyo alcilmu lila adoo wax ilahay barayo kale yaa iska dhigtay taas marka waxaa weeyaan waa iftiraa waa kadib waa been waa dembi cadiim oo weyn wey laakin inaad tiraahdo waxaan aan ka hadlayo ilahay wuu ogyahay haddaad tirahdo oo tafwiid lcilmi lilah iyo ilahay cilmiga loo bandhigo oo u celiso wixii run ha ahaaya iyo been ahaaya wax walba ilahay waa la socdaa subxaana wa tacaala qofka waxa uu sameey ama uu ka hadlayo taa waxba dhibaataa male ilahay baa og haddaad tirahdo laakiin haddaad tirahdo waxaan aan sheegaayo inuu sidaa yahay buu rabbi ugu og yahay cagsina ay tahay arrintu waxaa weeyaan been bay noqonaysaa iyo iftiraa saxiix isnaad baabu qawsu qawsu quzaxin qawsu quzaxin ayuu kusaabsan yahay qaws qaansada quzaxin quzax qaansadiisi quzaxan muxuu yahay hadalkan waxaa imaan doonaa masaa-ishan kelimadan ayada ah iyo alfaadan iyo alqaabta noocan ah ee soo socotay kamid tahayoo qawsu qusaxu qaar waay yidha waxay dhahaan waa qaansaroobeedka oo kale qaansanroobeedka meesha la yidhaha roobka soo arki markuu roobka uu da roob ay jirto saas isku waxaynayso qaws waa la dhahaa iftiin cirka kol cirka maraayo saa u jeexaan oo iftiin ahna waa lagu yidhaha sida qaansa oo kalena waa lagu tilmaamay habeenkii la arko idaafada qusaxa loo idaafeeyey qiila jabalun fi musdalifa buur musdalifo ku taalo ibnuqayim baa sidaa leh weeyaan oo jaahiliyada markii u uhoreysay arkeen waraa hadal jabal bay ka arkeen qawskaas markaasay dheheen qaws qazax buurtaa qazax iyo qaansadeedii qaarna waxay dheheen qazax waxaa la yihahdaa shaydaan ayaa qazax la yihahdaa wixii jaahiliyada ay aaminsanaayeen bay kamid tahay oo qaansa shaydaan ayay dhihi jireen markaasaa ah ibnu cabaas iyo cali ay ka hadli doonaan oo qaarkood ay dhaheen laa takunu qawsu qazaxa dhihine qulu qawsullahi qaansadii ilaahay dhaha oo faa'iidadeeda iyo waxay leedahay inay amaan min alqaraq ay tahay buu soo wadaa in ummadda calaamada looga badbaadinayo in sidii ummadii nabi nuux calayh salaam biyaha lagu sii daayay bimaain munhamir inuu ilaahay ummaddan una kusii daynaynin calaamad u taagan weeye xadathana xasan bnu cumara qaala xadathana cabdulwaarif can caliy bni zaydin xadathana yuusuf bnu nihraan can ibni cabaasin qaala almajaratu majaradu majaradu waxaa asalkeeda loo yaqaanaa makaar masiilulma meelaha biyaha ay maraan yaa majara la yihahdaa marka waa cirka wadnaha cirka wadnihiisa ama garkiisa waxaa tirahdaba ama muxuu ahaa albaabka eh, cirka cirka albaabkiisa waa kan hadda uu ka hadlaya almajaratu majara baabun wa albaab min abwaabi samaa samada albaabaheeda kamida <clears throat> marka albaabka samada samada albaabaheeda xilli nabiyullahi nuux qoynkiisi markii la halaagaya biyihii maxay ka imaadeen fafataxnaa abwaaba samaai bimaayin munhamir albaabihii la furay ee biyaha laga soo daayay albaabkaa weeyaan albaabka weeyaan majarada oo markii adduunka la rogaayo oo qiyaamaha uu dhacayana meeshaasaa dhul cirka laga dilaacin dhilka cirka halkaas markaas laga soo dilaacinaya oo laga kala bandhari marka halkaasna markii hore biyaha waa laga soo daayey marka majaradu waa baabun min abwaabi samaa cirka bartankiisa weeyaan oo xidigo fara badan oo aruur oo fara badan ayaa mara oo muuqdo oo geesaha o dhan saa oga taxan wa amaa qawsu qusaxin asaguna fa amaanun weye qaasadaasi waa amaan calaamo amaan weeye min algaraqi maashoodka laga ummadda lagalaga nabadgelinayo bacda qowmi nuuxin calayhi salaatu wasalaam nabi nuux qoomkiisii markii biyihii faraha badnaa lagu halaagay oo ardadii iyo dhulkii laisku furay kadib inaan ummaddanba saa loo halaagaynin calaamad iyo ammaan tusaysa weeyaan baalka qowsku qosxa la yidhaahdo daciifulisnaad weeyaan oo cali ibnu zayd ibnu judcaan oo daciifa ku jira laakin alfaad kala imaan doonto oo in amaanka iyo qusaxa iyo waa soo socotaa baabu lmajara majarada waa albaabaha cirka ee biyaha ay kasoo butaaceen noox qoomkiisi markii la halaagayay halkaa cirka markaa laga bandhala laga dilaacin doonana weeye xadathana alxumaydiyu qaala xadathana sufyaan ibnu cuyeyna can ibn abi xuseyn wagayri can abi dufaylin sa'ala wuxuu weydiiyey ibn lkawa sa'ala ibnu kawa ninka la yihaahdo cabdullaahi ibnu owfa kaana khaarijiyan uma lazima caliyan khawaarijtii buu kamid ahaa fallaagada ayadee goosatay cabdullahi bn cabaas waa kii uu tagay dhowr kun kasoo riday fikirkoodii shubahaadki intuu ka saaray cali radi allahu canhu ciidankiis u keenay marka ibnu kawaas cabdullahi bn ofa la yihaahdo caliyan buu wuxuu su-aalay can ilmajarati majarada qaala wuxuu yihi huwa sharju lsama ah, waa samada albaabaheeda iyo masiilkeeda iyo togeeda wa minhaa futixat isamaau samadana halkaasaa laga furay bimaayin biyo munhamiru shumay biyo fara badan oo shumi oo cirka laga soo daayay cidna qoynkiisa marki la halkaas laga soo dilaaciyay ahayd majaradu sharju sama samada caloosheedi iyo jeexeedi wey jeexeed jeexa iyo togeedi wey saxisnaad xadiidku sanadkiisa waa waa asaxay qala xadathana caarim qala xadathana abu cawaana can abi bishrin can saciid ibni jubayrin can ibni cabaasin qaal alqawsu qawska qawsu qasaxa la yihahdo amaanu liahli lard ehlu ardaha amaan buu yahay iyo nabadgelyo min alqaraqi inay biyo lagu maashayo lagu hafiyo oo cirka oga imadaan biyo lagu halaago albaabkaa asaga ah waa xidhan yahay walmajaratu majaraduna baabu sama aladi tanshaqu minhu waa albaabka samada samadu ka dilaacayso calaamada albaabka hortaagan ee calaamada looga dhigay inaynu dilaacinna waa qawska saxiixu lisnaad sanadka xadiidka ilaa ibn cabaas ilaa cabdllahi ibn cabaas afartan way asaxday wallahu aclam bilahi tawfiq sal allah wasalam ala nabiyina mamed